bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd waxaan ku dhex jirnay manduumadii manduuma almiimiya lilcallaama xaafid bn axmed alxakami caleyh raxmat ullah waa darsigii afariyo tobnaad wuxuu ka bilaabanayaa beytka laba boqol iyo labaatan wuxuu yidhi sheekhu akhlishu wasduq asib wahdim fadii shuritat fi saalixi الsacyi aw fi طayib اlkalimi akhlishu lilahi wasduq caazima waasib siraatahu wahdimana nafsa tanhadimi wuxuu ka hadlayey cilmiga iyo xaasilkiisa cilmiga iyo khulaasadiisa wuxuu soo sheegay cilmiga midhihiisu inuu camal yahay kadibna towjiihaad arrimaha ku saabsan buu sii wadaa wuxuu leeyahay akhlisu camalkii u gooniyeel alle wasduq casiimadaadana iyo go-aankaagana ka run asib sunnada asiib iyo hadyiga nebiga sal alla alay wahdim naftaadana hoos u dhig fadii taasi shuruudat waa la shardiyeeyey fii saalixi sacyi camalka kiisa wanaagsan ayaa shardi looga dhigay aw fii tayibi alkelimi ama hadalka kiisa wanaagsan hadalka kiisa wanaagsan akhlisuu u gooniyeel camalka lilaahi ilaahay u gooniyeel wasduq run sheeg caasiman xaalaad tahay mid go-aansaday oo arrinkiisa gooyay wa asib asiib oo hel siraatahu jidkiisa alle jidkiisa waxdimanna hoos u dhig an nafsa nafta hoos u dhig tanhadimii way jabiye yacnii kor ha u qaadinoo cujbi iyo kibir ka ilaali labada beyd wuxuu kaga hadlay arrimo dhowr ah ilaa afar arrimood oo camalka ruuxu uu qabanayo muhim u ah beydka hore afarta arrimood oo duuduuban buu ku sheegay ka dambana wuu ku sharxay ka hore wuu ku duuduubay ka dambana wuu ku tafsiiliyey qodobka waadi wax waa ikhlaas akhlishu beydka labaadna wuxuu idhi akhlishu lilaah waa ikhlaaskii waaye marar badanna waa soo marnay in aad aad u qaal ilaahay tabaaraka wa tacaala camalka u gooni yeesho oo aada wejigiisa iyo isaga dartii u samayso in badan bayna qur-aanka ku timida sunnada nebiga sal alla lay wasalam waa shartu lqabuul fadcu llaha mukhlisiina lahu ddiin akhlishu lilah wasduq wuxuu ka wadaa xagga dambe uu ku sharxay wuxuu uhi wasduq caasiman yacni casiimo iyo go-aan dhab ah la ibow casiimadaad iyo go-aankaagu mid dhab oo runa ha noqdo wuxuu ka wadaa bimacnaa camalka markaad qabanayso niyad xoog badan iyo go-aan adag ku qabo go-aan daciifa iyo taradud iyo waxba kuma keeni kartid labadooda marka laysku daro ikhlaaska iyo sidqulcasiima ayay culimadu waxay yidhahdeen sidqulcasiimana waxaa la yidhahdaa towxiid اliraada ikhlaaskana waxaa la yidhahdaa towxiid اlmuraad ah, doonitaanka qalbigaaga ku jira inaad goysood mid ka dhigto oo laba iyo labalabcalabca ka ilaaliso waa casiimada towxiid اliraada la yidhahda ikhlaaskana waxaa la yidhaahdaa waa towxiid ulmuraad ciddaad doonayso ee aada u cibaadaysanayso inaad mid ka dhigto ood ilaahay keligii u samayso macnaha labaduba waa muhim mana kala marmaan macnaha ayb wuxuu wuxuu yidhi markaa kadib asib beydka dambuu ku sharxo wuxuu yidhi wa asib siraatahu jidkiisa asib yani afcaashaada kulligood ha noqdeen cala asawaab sawaabkuna wax weeye waa inaad hadyigii nabiga waafaqdo sala allahu calayh waali wasalam waafajiso aimadii salafka ciyaad ibnu fudayl ibnu ciyaad ayaa markuu fasiraya liyabluwakum ayukum axsanu camala wuxuu yidhi akhlasuhu wa aswabuhu camalka ka ugu wanaagsan waa midka ugu ikhlaas fiican uguna sawaabsan waayo markaasaa wuxuu ihi fainahu ida kaana khaalisan walam yakun sawaaban lam yuqbal haddaad camalka ilaahay dartii u samaynayso laakiin uusan sunnada waafaqsanayn la aqbali maayo wain kaana waida kaana sawaaban walam yakun khaalisan lam yuqbal hadduu camalku sunnadii hadyigii waafaqsan yahay laakiin ilaahay dartii aadan ula jeedinna la aqbali maad xataa yakuuna khaalisan sawaabaa ilaa labadaasi ay ku kulmaan waalkhaalisu ida kana lilaah wاsawaabu ida kaana cala الsunna yacni ikhlaasku waa niyada sawaabkuna waa camalka daahirkaa xubnuhu qabanayaanoo sunnada inuu waafaqsan yahay wa asib siraatahu buu ku yidhi qodobka xigo wuxuu yidhi wahdim markaad dadaasho ikhlaas la timaado niyad go-an la timaado camalkii aad sunnadii iyo dariiqii nebiga waafajiso sal lla alay wasalam oo dadaalka aad la timaado waxaa ka dhasha cudur la yidhaahdo cujbi marka ah, inay naftaadu ku cajabiso oy is-afuufto oy waxayn ahayn iska dhigto oo ay wax ismoodo marka cudurkaana iska jira waay wahdimannan nafsa nafta hoosu dhig tawaaduc ah, iyado dharshiid hoosu dhig ayb tanhadimi way jabi intaas iyada ah ayaa wuxuu ku yidhi marka beytka hore fadii shuritat fii saalixi sacyi camalka kiisa wanaagsan ayaa shardi looga dhigay qodobadaas aw fii tayibi alkelimi ama hadalka wanaagsan hadal wanaagsan oo ilaahay jecel yahay ama ficil wanaagsan oo ilaahay jecel yahay kuwaasaa shuruud ah in la aqbalo macnaha oo lagaa yeelo wahdimanna nafsa tanhadimi wuu sii sharxay marka wahdimanna nafsadaasi ayuu sii sharxayaa wuxuu yidhi laa tucjabanna bihi yuxbat walaa tarahu fii jaanibi اdembi wاltaqsiiri wاlnicami laa tucjabanna yaan lagu cajabgelinin bihi camalka sababtiisa tuxbat waa la hoobine haddii camalkaaga lagugu cajabgeliyo yani wax weeyaan aada u bogto marka waa la hoobinoo waa la tirtiri walaa tarahu hana arkin camalkii yani shay-an waay waxba ha u arkin fii jaanibi dembi dembiga dhinaciisa wataqsiiri iyo gaabinta dhinaceed iyo wanicami nicmooyinka dhinacooda markaad camalkaas wanaagsaneed la timid garab dhigto dembigaaga iyo gaabinta aad camalka ka gaabisay iyo nicmooyinka ilaahay ku siiyey intaa markaad garab dhigto camalkaad samaysay waxba ha u arkin waxbaba ma ahaba ayb cujbigaasi horeyna waa kii uga soo hadlay ee ku tilmaamay sidii daad wax walba qaadaya yani waxa wey wax alla kasuu baabi'inayaa cujbigu waxaana wixii ruuxa in muxuu ahay uu camalkiisu cajabiyo caqligiisa camalkiisa cilmigiisa iscajabiyo oo uu isu bogo kaasaa la yidhahda macnaha ayb waa kii nusuusteeda soo sheegnay marka acmaashaada ayaan lagugu ayaan lagugu cajabgelin maxaa yeelay haddii ay ku cajabiyaan tuxbad acmaashu waa la hoobin waa la tirtiri yacni la yeeli maayo waa lagugu soo celinaa waay cujbigaasi marka wuu baabi'iyaa ayb horay uga soo hadlay sheekhu soo sheegay markaasuu wuxuu kuu sheegay cujbiga bini aadamka dadaala ku dhaca daawadiisa waxaadan isugu cajibidhinba saddex qodob fiiri buu ku badaneed ee kula weynaaday ee keenayba inaad isu bogto saddex arrimoodoo garab yaalla fiiri buuhi qodobka kaad waxa weeye dunuubtaada fiiri hadaad waxoogaa dadaala samaysay waxaa garab yaalla dunuub fara badanood gashay baa garab yaalla marka haddii dunuubtaadu kuu muuqato iscajabin ma jirto waa kaa soo marnay low lam tudnibuu aw lakhiftu calaykum maa huwa acdam min adambi marka dembigaagu markuu kuu muuqdo inaad adoon yacni waxa weye dembaabay oo khaldan oo hooseeya oo aan aan istaahilinba inuu isu bogo ayaa markaa kuu soo baxaysa marka dunuubtaada garab dhig qodobka labaadi waxa weeye camalka aada samaysay laftiisa eed isugu bogsan tahay muqasir baad tahay wataqsiir yani camalkan siduu ahaa umaadan qabanin mana dhammaystiri kartid wixii ilaahay kaa rabay soo salaad maadan tukanin oo qur-aan akhris badan maadan samaynin oo sadaqo badan maadan baxsan oo xaji cumro maadan la imaanin acmaashan aada la timidee ee keenaya inaad isu bogto siday ahayd maba aadan u qabaninba qasab taqsiir baa galay gaabin baa gashay maadan dhammaystirin taana fiiri taqsiirkaa aad camalkaagii adigaba kugu jirana garab dhig qodobka saddexaad eed garab dhigaysa waxa weeye ilaahay nicamkiisa xusuuso ya markaad ilaahay nicamkiisa uu kuu galay garab dhigto waxaad samaysay waxaad samaysay waxba noqon maayo hal nicmo ilaahay nicamkiisa ka mida ayaa waxaad samaynayso o dhan ka weyn soo maart marka maxaaba maxaaba kuu yaallaba cujbi miyaa kuu yaallaba camalkan aad samaynaysa laftiisa camalkan aad isugu bogayso ee xujbiga ku gelinaya laftiisaaba nicmo ilaahay ah maadaa la mise baa ku siiyey ya allah baa ku waafajiyey asagaana ku siiyey ayb saas daraaddeed fi saxiixayn min xadiidi abi hurayra waa nabigeenu lahaa sal alay wasalam lan yunjiya axada minkum camaluhu mid idinka idinka mid a ruux camalkiisu badbaadin doono ma jiro markaase waxay yidhahdeen walaa anta yaa rasuul allah markaasaa wuxuu yidhi adiga rasuulka ilaahay ma adiga xataa camalkaaga ku badbaadin maayo nebigu wuxuu yidhi sal ly slm walaa ana ilaa an yataqamadaniy allahu biraxmatihi xataa aniga camal ii badbaadin maayo ilaa ilaahay inuu naxariistiisa i huwiyo mooyaane marka wax wax lagu noqonayo waa naxariis ilaahay waa nicamkiisa waxoogaa gaagan yarka ahee waxoogaa aad la rafaadsan tahay maba ahaba waxaan waa iska sabab waay saas daraaddeed waxaad yacni cujbi keenaba meesha kuma jiro markaad intaa garab dhigto laakiin cujbigu wuxuu imaanayaa markaad intaas ay kaa qarsoomaan waxoogaagii yaraana uu kuu muuqdo ayb laa tucjabanna yaan lagu cajabgelinin bihi camalkaaga yaan lagugu cajabgelinin yuxbat waa la hoobinoo wuu baabi'iye walaa tarahu hana arkin camalkiiuusan kuu muuqanin fii jaanibi dembi dembiga dhinaciisa markaad dembiga garab dhigto wataqsiiri iyo gaabinta camalka laftiisa aad ku samaysay wanicami iyo nicmooyinka dhinacooda markaad dhinaca dhigto camalkaagu yuusan waxba kuugu muuqanin wax jiraba maqono wax wuxuu iska noqonaya tacbaana ayb taa wanagii soo sheegno ruuxa muminka ah wuxuu isku darayaa dadaal iyo haddana inuu baqo oo tawaaduco munaafiquna waxna waa hallaynayaa ilaahay makrigiisana aamin buu ka yahay macnaha sidaasay ahaan jireen salafku ridwanullahi calayhim ayaga oo dadaalayay haddana baqi jireen ayb cumar radia allahu tacaala canhu ardaa fi saxiix saxiixulbukhaari markii la duray oo ninkii uu mindida geliyey oo isagoo dhaawaca oo meeshii dhiig iyo ka baxayo arrintiisuna marka ay quus tahay waa kii saxaabadu u yimaadeen marka eh, raggii nin ka mida ah wuxuu ku yidhi wuu ammaanay eh, waxaa tahay muxuu ahaay kada waxaa tahay kada waxaa tahay kada markaasuu wuxuu ku yidhi laytanii kafaafan waxa aada akhrinayso waxaan yacni waxaan jeclaan lahaa buu yidhi waxa aada akhrinayso inay naar keliya iga badbaadiyaan inaan intaa ku badbaado aanan naar gelin janno warkeeda iska dah ah, inaan uu naar ka badbaado yaan jeclaan lahaabu marka bal waxay dhihi jireen waxaa soo aroortay cumar radia allahu tacaala canhu ardaa isagoo ninkii labaada saxaabadii nebiga sal lla aley wasalam xagga fadliga ee futuuxaadkii loogaa iyo wixii loogaa sameeyey buu haddana baqdintiisa iyo tawaaduciisa iyo nafta suu u jabinayo saxaabadu saasay ahay ridwaanullaahi calayhim hadaad aragto marka ruux iscajabinaya bimacnaa xataa naftiisuu jaahil ka yahay waxayu kaana min annahyi ijtanibhu wain zalalta tub minhu wastaqfir maca annadami waxayu meesha kaana uu ahaaday min annahyi nahyi u ahaaday ijtanibhu ka fogow wain zalalta haddii aad simbiraxatana tub towbadkeen minhu dembiga ka towbadkeen wastakfir ilaahi dembi dhaaf weydiiso maca nadami qoomamo lala qabo meeshii nahyi ku yimaado oo qur-aanka iyo sunnadu wax kaa reebaan oo waxaa iska ilaali lagu yidhi ka fogow ha ka agdhowaani aladiina yajtanibuuna kabaa'ira alidmi waalfawaaxisha ila alamam marka fogow asbaabta keenaysa ka durug waayo dembiga u dhowaaneen ijtanibuu sabca almuubiqaat haddiise laakiin aad ku dhacdo oo simbirraxato lugtu ku fakato dembiga gasho ha isku halmaamin tub minhu kasoo soo noqo waladiina idaa facaluu faaxishatan aw dalamuu anfusahum dakaruu allaha faاstakfaruu lidunuubihim ah, yacnii ruuxa muuminkaa ma aha inuu macsuum yahay ma aha inuusan dembaabayn wuu dembaabi laakiin waxaa lagu kala fiican yahay ruuxna markuu dambaabuu is xusuusan oo soo noqon midna isagoo dembigii dabada haya oo ku madax adag iyo geeriyoonaya marka fa in zalalta ilaahayna dembidhaaf weydiiso buu ku yidhi maca annadam leanna nadaamada iyo qoomamadu waa towbad siduu nebigu sheegay sal ly slm annadaamatu tawba ruux mar hadduu dembigu galayba ka xun yahay oo ka qoomamaysan yahay oo ka ooyahayo intaasaaba towbad ah nadaamatu towba shuruuday ka mid taha macna waxaytu meeshii kaana uu ahaaday min annahyi nahyi uu ahaaday ijtanibhu ka fogow leanna shayga marba hadduu ilaahay kaa reebo ama rasuulkiis sal ly waslam reebo waxa loo reebay buu qabaa dhib baa ku jira darar baa ku jira madaraa ku jirta ama caajilo ha noqoto mid degdegaysa ama mid dambaysa ha noqoto iska jir marka wain zalalta haddaad simbirraxato oo dembigii aad ku simir raxatood gashana tub ka towbadkeen minhu xaggiisa ka soo noqo wastakfir dembidhaaf weydiisa alle maca nadami qoomamo lala qabo adigoo qoomamoonayo ka xun wixii aad samaysay wa awqif innafsa cinda almri hal facalat wanahyi hal nasacat can muujibi niqami wa awqif istaaji annafsa nafta istaaji cinda almri amarka agtiisa amarka sharciga nafta ag istaaji hal facalat ma samaysay wanahyi wa cinda nahyi nahyiga agtiisana istaaji hal nasacad miyay ka fogaatay ma ka durugtay can muujibi niqami ya cuquubooyinka dembigii waajibinahayay miyay ka fogaato ka durugtay halkaa wuxuu ka wadaa naftaada la xisaabtan almuxaasabatu nafsi waay nafta ka warhay oo la xisaabtan oo xisaabtanku waxa weeye wixii ilaahay amray ma samaysay may dayacday maxaad u samaysay niyadaad ku samaysay maxay ahayd naf yahay haddaad dayacday maxaad u dayacday naftaada awaamirta ku xisaabi nahyiga oo ilaahay cuquubadiisa keenana inay ka fogaatay iyadana kula xisaabtan haddaad saa yeeshoo naftaada aada la xisaabtanto markaad waad badbaadi ayb ruuxii adduunka xisaabtamaa yani xisaabta aakharaa fududaata laakiin ruuxa adduunka naftiisa aan ka warhaynin oo la xisaabtamin ta aakharaa markaa ku adkaanaysa saas daraaddeed naftaada xisaabi wa xasanulbasri caleyh raxmat ullah waa kii lahaa laa yalqa almumin laa talqa almu'mina ilaa yuxaasibu nafsahu ma arkay ruux mumina lama kulmaysa ilaa naftiisuu la xisaabtamaya xisaabinaya maada aradti tacmaliin wamaada aradti ta'kuliin wamaada aradti tashrabiin ha waxaad samaynaysay maxaad ula jeeday waxaad cunaysay maxaad ula jeeday waxaad cabbaysay maxaad ula jeeday wuxuu yidhi waalfaajiru yamdii quduman laa yuxaasibu nafsa ruuxa faajirkii isaguu iska socon hortiisuu u soconi naftiisa waxba weydiin maayo suu u socdo isaga noolyahabaa isaga la qabanaa marka naftaada la xisaabtan oo ka warhay wey macnaha maymuun ibnu mahraan taabicigii isaguna wuxuu leeyahay laa yakunu alcabdu taqiyan xataa yakuuna linafsihi ashadda muxaasabatan min ashariiki lishariikihi ah, ruuxa muminka taqi ilaahay ka baqa noqon maayo ilaa uu naftiisa u xisaabiyo si ka daran labada ruuxee ka dhexe shirkadu ka dhexayso say u xisaabtamaan si ka daran haddii nin ganacsi kaala dhexeeya ama xoolo kaala dhexeeya ya xisaabi xil male soo ku qaadi mayse ah, naftaada ilaa aad xisaabi ku qaaddo macnaha wax weeyaan taqi noqon maysid ayb markaasaa wuxuu yidhi waxaa la yidhaahdaa annafsu kashariiki alkhawaan in lam tuxaasibhu dahaba bimalik naftaadu waa sida shariik wax kuugu jiraan ruux shirko kula ah oo haddana khaa'in ah haddaadan marka xisaab la daba taagnaanin xoolahaaga soo qaadan maayo ah, xisaab baad kaga badbaadi kartaa waay waa inaad marka hore aad iska adkayso marka dambana dabagalka aad ku badiso si xoolahaaga aad u ilaashato ila waa khaa'in mugto haddii aad yeeli weydo soomaa ma xoolahaagii waa tageen naftuna saasoo kale waa haddaadan la xisaabtamin aakharadaadii adduunkaagaba waa la tegaysaa macnaa ayib marka xisaabtankaasaa lagaga badbaadaa xisaabtanka marka nafta lala xisaabtami waa noo waa leydha waa laba nooc nooc camalka intaadan samaynin waayo noocna bacda alcamal waayo ayib markaad intaadan camalka samaynin waa inaad la xisaabsantoo tidhaahdo camalkan aad samaynayso niyadaad ku samaynayso maxay tahay maxaad ula jeedaa ah, la xisaabtan niyada ka sax ayib marka labaadna waxa weeye camalkii markay samayso waa inaad haddana la xisaabtantoo tidhaahdo camalkan ma si saxaad u samaysay mise si khalaad u samaysay sidaas way macnaha ayb wuxuu ku yidhi marka nafta xisaabi wa awqif istaaji annafsa nafta cinda almri amarka agtiisa hal facalat ma samaysay wanahyi wa cinda annahyi nahyiga agtiisana istaaji hal nasacat ma ka durugto ma ka fogaatay can muujibi niqami ilaahay cuquubooyinkiisa waxa waajibiyo dembiyada ama ka fogaatay bal taas la xisaabtanoo naftaada ka warhay fain zakat faxmadi lmowlaa muطahirahaa wanicmat allahi bishukraani fastadimi fain zakad marka naftii markaad la xisaabtantood xisaab ku qaado hadday daahir noqoto oy kuu hagaagto wixii wanaagsanaana qaadato wixii xunaana ka tagto oy sidaasi daahir ku noqoto faxmad mahadi almawlaa allaha iskale mahadi muahirahaa muahirahaa ee daahiriyey wa nicmat allaahi ilaahay nicmadiisana fastadim daa'imsoo joogtayso bishukraani shukri ku joogte yani waxa weeye naftii waad la dagaalantay waad ka shaqaysay muxuu ahay waad la xisaabtantay way kuu fiicnaatay way kuu toostay daahir bay kuu noqotay yaa kuugu kaalmeeyey allah tabaaraka wa adiga keliga waxba kama qaban kartid haddaan ilaahay tabaaraka wa ku garab qabanin oo kuu kaalmaynin naftan waxaad wax ka qaban karta maaha ayb ilaahay baa ahiray mutahirahaa bal illaahu yusakii man yashaa ayb walowlaa fadl اllahi calaykum waraxmatuhu ma zakaa minkum min axadi abada walaakina allaha yuzakii man yashaau wallahu samiicun caliim ilaahay fadligiisa uu korkiin naxariistiisa korkiina haddayna jiri lahayn mid idinka idinka mida daahir ma noqdeen weligii ruux isagu daahir iska noqon kara ma jiro hadaan ilaahay fadligiisu jirin ayb walaakina allaha yuzakii man yashaa lakin ilaahay baa ciduu doono daahiriya isagaa ciduu doono nadiifiya isagaa hagaajiya ayb marka allah weydiiso ducadii nabigeenuna sal lay sl waati ahayd fi saxiixi muslim allahuma aati nafsii taqwaaha wazakiha anta khayru man zakaaha anta waliyuha wamowlaaha isagaa mowlaheeda isagaana daahiriya allahaa marka kuu daahiriyey mahadi adugu waxa ismoodin mar walba ciddii waxaan ku siisayee bixisay u celi hawsha faxmad ilmowla waa fain zakat hadday daahir noqto naftu ku hagaagto faxmad mahadi almowlaa allihii tabaaraka wa tacaala gacanta ku hayay mutahirahaa ee aahirinayey ee daahiriyey taasi waa qodob qodobka labaadi waxa weeye shadriga labaad uu kaga hadlayay ilaahay hadduu nicmo ku siiyey nicmada ilaahay joogtayso oo cesho ya oo daa'imi oo inayna kaa fakanin ku dadaal maxaan sameeyaa oon ku ceshadaa bishukraani inaad ilaahay uga shukrido ah, yacni nicmadu ilaahay nicamkuu ku siiyey ama nicmo diineed ha noqoto ama nicmo adduunye ha noqote waxaa lagu dabraa shukriga haddaad shukrigeeda badiso way kuu joogi waa laguu daynaa bal waa laguu siyaadina haddii nicmadii ilaahay aad ku kufridona markaasi waxa weeye adaa dayacay way tagtay markaa wuxuu tilmaamayaa aayadda qur-aanka rabbi leeyahy tabaaraka wa tacaala waid ta'adana rabbukum lain shakartum laasiidannakum walain kafartum ina cadaabii la shadiid marka nicmadu waxay ku siyaadaa shukriga kufraankana way ku tagtaa wadaraba allahu mahala qaryatan kanat aaminatan muطmaئinata ya'tiha risquha ragadan min kuli makan fakafarat biancumi illaah maxaa ka dhashay marka faadaaqaha allahu libaasa aljuuci waalkhawfi bima kaanuu yasnacuun marka ilaahay nicmooyinkiisa xaslo oo cesho oo daa'imso shukrina ku cesho ayb fain sakad hadday daahir noqoto naftii faxmad ilmawlaa mutahirahaa ee daahiriyey wa nicmat allahi nicmada ilaahayna fastadim daa'imso bishukraani ku daa'imso inaad ilaahay uga mahadcelisood ku aqoonsato tabaaraka wa tacaala wain casad facsiha waclam cadaawataha waxadiranha uruuda almawridi alwakhimi wain casad haday caasido naftii hadday naftii caasido oo aad kari weydo facsiha aduguna caasi waclam waxaadna ogaataa cadaawataha cadownimadeedana ogow waxadiranhaa waxadiranhaa ka digtoonow waxadiranhaa uga dig iyadii waxaad uga digtaa wuruuda almawrid yacni makaanu aroor ku arooriddiisa mawridkii alwakhimi ee liitay ee xumaa alradi saas naftii waxaa markaad dadaal iyo xisaabtan ku samaysay ood la dagaalantay hadday kuu hoggaansanta la garay wuu ka soo hadlay hadday kugu madaxdayto ka war oo isa soo taagto ood kari weydo wuxuu ku leeyahay isdhiibin way kugu madaxdaygtay soo maaha aduguna ku madaxdayg facsiha caasi aduguna waxay rabtoo dhan u diid madaxa ka garaac jihaad la gal siraac iyo looltanka ku marka ugu dambaysa iyadaa isdhiibi yayna ku jabsanin yayna ku waabsanin soomaart marka hore waxoogaa way sira giijin laakiin marka ugu dambaysa haddaadan fool nuglaanin adaa ka adkaanaya ilaahay baa kaaga kaalmayn tabaaraka wa tacaala marka hadday ku caasido caasi buu ku yidhi hadday ku caasido ha isu dhiibina caasi ayb waxay la mid tahay abyaaddii uu lahaa saaxibu lburda ee uu lahaa wakhaalifi اnnafsa waاshayطaana wacsihimaa wain humaa maxadaaka nusxa faاtahimii nafta iyo shayطaanka khilaaf warkoodana caasi hadday xataa daacadnimo kuu muujiyaan tuhun daacadnimadaa tuhun xataa hadday daacad isaga kaa dhigaan tuhmadaadu mar walba ha taagnaato saas wey maanaa marka wayincasad hadday caasido facsiha aduguna caasi waclam waxaadna ogaataa cadaawataha cadaawadeeda ogow yani meeshay kugu wada xagee waay ayb ina anafsa la ammaaratun bisuu ilaa maa raxima rabbi meel xun bay kugu wadaayo xumaanta ay ku amrayso naariyo meel xun bay ku waddaa adduuniya aakhiraba inaad khasaarto waxadiranha uga dig wuruud almawrid mawridku waa meesha lagu arooro wuruudkuna waa aroorkii waay makaanu aroor arooridii uga dig meel inay ku aroorto alwakhimi ee liidatay ee xumayd meel xun inay ku aroorto gashana arintaa iyadaa uga deeg saas way oo ka ilaali oo kala dagaalan way macnaha hawshaa iyo shaqadaasi nafta laga qabanayo haw sahlan maaha waa ka nebigu ku tilmaamay sal lla lay wasalam almujaahidu man jahada nafsahu fillah mujahid mujaahid waxaa la yidhaahdaa ruuxa naftiisa ilahay dartii ula jihaaday jihaadoo dhan ba ku salaysanya yani wanaag oo dhan halkaasu ka dhashaa ruuxu inuu naftiisa xakameeyo oo iska celiyo oo ka adkaado macnaha wandur makhaazi lmusii'iina alatii ukhiduu biha waxaadir dunuuban min ciqaabihimi wandur waxaad fiirisaa makhaazi musiiina kuwii xumaanta sameeyey dullinimadooda allatii yacnii eh, makhaasidaasoo ukhiduu lagu qabtay bihaa iyada waxaadir ka digtoonow dunuuban dambiyo ka digtoonow oo min ciqaabihim ciqaabtoodii ah ayb wuxuu meeshan doonayaa wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo dadkii kaa horreeyey ku cibro qaado dadkii hortaa intay nafta hawadeeda u hoggaansameen oo ay lugoysay oo ay hoggaamisay dullinnimay kala kulmeen dembiyadii ay gelisay baana loo qabtay ya yacni makhaasidu waa waa dullinimadii hawaanka waaye ayb middaa iyada a ah buu ku leeyahay fiiriyoo ku cibro qaado kadibna waxaad iska jirtaa dunuubta keenta cuquubadii iyaga ku dhacday oo kale dunuubta keenaysa iska jir Ah, waa meeshay yidhaahdaan alsaciidu man itacada bihayrihi wاlshaqiyu man itacada bihi hayruhu ah, ruuxa wanaagsani waxa weeye waa ruuxii wixii dadka kale ku dhacay ku cibro qaata darsi ka qaata ruuxa liita ee xunna waxa weeye waa ruuxa dadku ay duruus isaga ku qaataan wixii isaga ku dhacay ayay dadku ka faa'iidaystaan oo duruus baa laga qaataa kaa waa mid ay u dhammaatay waa laakiin ruuxa dhacdooyinka ka qaata duruusta ka qaata kuna waana qaata cibarka ka qaata kaasaa liibaana marka maxaa ku dhacay aadame maxaa ku dhacay ummadihii maxaa ku dhacay dembiilayaashii maxaa ku dhacay xaggey ku dambaysay naftoodu marisay taa kuwaana qaada buui wixii halkaa geeyeyna iska ilaali wandur fiiri makhaazi musi'iina kuwii xumaanta sameeyey dulliyadii ku dhacay fiiri allatii taasoo ukhiduu iyaga la qabtay bihaa iyada sababteeda lagu qabtay waxaadir ka digtoonow dunuuban dembiyo min ciqaabihimna ka digtoonow ciqaabtooda yacnii dembiyadii ciqaabtii iyaga ku dhacday keentay tiiyoo kale iska ilaali walzam sifaati ulitaqwa aladiina biha calayhim allahu ahnaa waqtadih bihimi walzam laazim sifaata ulitaqwa alla ka cabsiga kuwa u saaxiibkaa sifaadkooda laasim alladiina kuwaasoo ahnaa u ammaanay allaahu alle calayhim korkooda uu ku ammaanay waqtadihi kuna dayo bihim iyaga ku dayo cilmigii yani xaasilkiisu waxa weeye inaad dadka ilaahay uu sifeeyey dadka muttaqiinta ilaahay ka baqa sifaatka ay leeyihiin kuwaa laazim ile qur-aankaa in badan sifeeyey waad aragteen qur-aanku dadka ilaahay ka baqa sifaad badan buu siiyey tilmaamo badan buu siiyey waxyaalo badanoo lagu garto oo ictiqaad leh oo hadallo leh oo camal leh oo akhlaaq leh oo dhaqan leh yacni wax weye sifaadka dadka mutaqiinta laazim sifaadkaasoo alleh uu iyaga korkooda ku ammaanay sifaadka raadi mid mid intaad qur-aanka dabagasho iyo axaadiista sifa hebla iyo ilaahay muttaqiinta ku sheegay kadibna adigu isku miisaan adigu xageed ka joogtaa ma haysaa maxaa kaa dhiman ma kaa maqan tahay sifaadka muttaqiinta ilaahay ku ammaanay laasim iyagana ku daya buu ku yidhi iyaga dariiqoodii raac ayb waxaad ku dayan kartaa markaad sifaadkooda taqaano halkaa wuxuu tilmaamayaa siyarka iyo yani nolosh taariikh nololeedkii dadka wan wanaagsan inaad akhrido culimadii saalixiintii dadkii suhaadda ahaa dadkii muttaqiinta ahaa saalixiintii yani ma ujeeda qur-aanku in badan buu sheegay qaar fara badanna yani waxa weeye noloshooda marka laga warramayo ayaa taraajimtooda lagu sheegaa kadibna ku daya ku yidhi waqtadih bihim ku dayo dayashadu waa muhim ruuxu inuu helo cid uu uu ku daydo oo uu ka qaato wanaaga oo hormuud u noqda wuu u baahan yahay saas daraaddeed baa nabigeenna waxaa lagu uhi sal lla alay wasalam markuu ilaahay ambiyadii rususha ka sheekeeyey ayuu suurat lancaam ula'ika aladiina hada allaahu fabihudaahu muqtadih baa nabiga la yidhi sal lay wasalam kuwaas weeye kuwa ilaahay hanuuniye hanuunkooda ku dayaalay nebigu sal lla alay wasalam marka dayashadu waa muhim ayb walzam waxaad laasimtaa sifaati ulitaqwa alla ka cabsiga kuwa u saaxiibkaa sifaatkood iyo tilmaamahooda laasim alladiina kuwaasoo anaa anaadaasaa macnaa waxaan o dhan ku tacalluqaya alladiina kuwaasoo anaa u ammaanay allaahu alle bihaa sifaatkaa calayhim korkooda uu ku ammaanay waqtadihim kuna dayo bihim iyaga ku dayo oo muxuu ahay akhlaaqdooda dhaqankooda raac wey macnaha waqnut wa wabayna alraja waalkhawfi qum abada taksha dunuuba watarjuu cafwa dilkarabi waqnut daacada ilaahay laazim wa bayna alrajaa waalkhawfi rajo iyo cabsi dhexdeedna qum istaag abadan weligaa takhshaa xaal aad ka baqaysa addunuuba dembiyadaada wa tarjuu aada rajaynayso cafwa dilkarami allaha bixinta u saaxiibka cafigiisana aada rajaynayso bimacnaa wax weeye wax kastoo si kastoo tahay meel kastood gaadho ilaahay aacadiisa laasim waay ayib marka ilaahay ka warramay tabaaraka wa tacaala yacni addoommadiisa markuu ammaanayo aadka u qiimaha badan waxaa lagu ammaanaa inay ilaahay ateeceen aacada ilaahay maryam asidiiqa ilaahay markuu yani waxawey sheegay inuu doorto oo dumarka adduunka uu ka doortay haddana doorashadii la doortay ma aha in daacadii ay yaraysee waxaa la yidhi ya maryamu qunuutii lirabbiki wasjudii rabbigaa ateec baa layidhi ilaahayna waa ka ku ammaanay wa kaanat min alqaanitiin marka daacada daa'im waa joogtee ayb nebi ibraahim khaliiluraxmaanna ilahay waa ka ku ammaanay ina ibraahiima kana ummatan qaanitan mid ilaahay ateexu ah qodobka xiga wax weye uu meesha kaga hadlay bayna alraja waalkhawfi qum abadaa yacni arrintaadu ha u dhaxayso cabsi aada ilaahay cadaabkiisa ka baqayso dunuubtaada ka baqayso iyo rajo aad ka qabto ilaahay naxariistiisa iyo cafwigiisa iyo camaashaada in ilaahay uu abaal kugu siiyo labadaa khad u dhexee labadaa layn u dhexee weligaa labadaa dhex taagnow dhanka cabsidana ha hayna ku yaani ha ku kalax tegin dhanka rajadana ha ku kalax tegin labadaa dhex taagnow qur-aanka waad aragteen suu u socdo iyo mar wuxuu ku gelinayaa goodi iyo hanjabaad iyo cabsigelin iyo halkaasuu ku gelinayaa mar aad iyo abbantood isleedahay wallaahi cadaab baabaad ku xarootayba ayaa waxaa imaanaysa naxariis iyo ilaahay sacadiisa iyo janno iyo muxua ah, yabooh iyo dhankaasuu kuu furaya maxaa la rabaa lianna nafta bini aadamka ayaa waxay u dhaxaysaa labadaa khad labadaa layn bay udhaxaysaa labadaa layn dhexdooda marka lagu tarbiyaynaya xagga inay dhacdana lama rabo xagga inay dhacdana lama rabo lanna xagga hadday u badatana waxaa ka dhalanaya cudur khatar ah xagga kale hadday u badatana mid saasoo kale ka dhalanaya uu sheegi doona sheekhu insha allahu tacala ayb yarjuuna raxmatahu wayakhaafuuna cadaabah ayb wuxuu ku yidhi waqnut ateeco rabbiga taacadiisa daa'im wa bayna alrajaa rajo iyo walkhawfi iyo cabsi dhexdeedana qum istaag abadan weligaa takhshaa xaalaad ka baqayso addunuuba dembiyadaadiiya waxa ka dhalan kara wa tarju aad rajaynayso haddana cafwa dilkarami allaha deeqda u saaxiibka ah karamkiisa iyo deeqdiisana aad rajaynayso dhankaa markaad fiiriso iyo ilaahay naxariistiisiiyo say waasac u tahay iyo waxaad leedahay maaragtay alxamdu lilah waa qalbigaa kuu degaya dhanka kale markaad fiirisana cabsi baa ku gelay saasaa la rabaa ayb falkhawfu maa awrata ataqwa waxaha calaa mardaati rabbii wa hajri اlihmi wاlahimi falkhawfu cabsidu maa awraha waa wixii dhaliya attaqwa alla ka cabsi oo wa waxaha boorriye addoommada ku tirtirsiya calaa mardaati rabbii rabbigay raadligelintiisa iyo wahajri اlimi dembigoo laga tago wاlahimi iyo midka dembiilaha ah alhim bimacnaa faacil اlimi wa waa midka dembiga sameeya ayb marka la leeyahay cabso ilaahay ka cabso oo cabsi ha kugu jirto cabsidaas waxaa laga wadaa waa midda dhalisa alla ka cabsiga cabsida qalbigaaga ku jirta waa midda keenta inaad is ilaaliso oo aad iska ilaaliso wix ilaahay kaa reebay soo ma rajadana wuu keeni doonaa sidaas daraaddeed addoommada cusaada ah oo inta badan shahawaatu nafsigu qaateen oo adduunka ku fogaaday marka la doonayo in laga qabto arrintaa laga celiyo dhanka rajada looma badiyo waxaa loo badiyaa dhanka nusuusta cabsi-gelinta caasiga fisqiga iyo dunuubta ku fogaaday waa in la cabsiiyo soo ma leanna meesha waxaa ka baxay waxaan waxaa u geynaya waxaa meesha ka baxay xakamihii ka xakamayn laha oo cabsidiya cabsidu marka is-ilaalin bay keentaa cabsidu addoonka markay gasho is-ilaalin bay keentaa dunuubtiibu iska ilaalinaya ayb falkhawfu cabsidu maa awrata waa wixii dhaliya attaqwa is-ilaalin oo dunuubta layska ilaaliyo oo waxaha haddana booriya calaa mardaati rabbi rabbigay raalligelintiisa addoonka markay cabsi ku jirto oo uu cabsidaa qabo sidoo kale wuxuu ku dadaalayaa wixii rabbigii raalligelin lahaa wuxuu ilaahay raalli kaga noqonayo iyo wahajri limi dembiga oo laga fogaado laga tago iyo walahimi iyo dembiilah cabsidu waxay keentaa dembigana inaad ka tagto bal dembiga iska dhaafe xataa dembiilihii inaad ka tagto qoladii kooxdii dembiilayaasha ahaayee cusaadda ahaa laftooda inaad ka fogaato ood isaga tagto oo dadka akhyaarta iyo dadka wan wanaagsan aad la saaxiibto dadkaa dembiilayaasha xunxunna iyo cusaadana aad isaga fogaato ayay xabsidu keentaa macnaha kadaa kaa hore xaaluu la mid ah arrajaa arrajaa rajihii maa calaa maa kii weeye calaa haadaa kaa korkiisa yaxuhu kugu boorinaya litasdiiqin rumayn daraaddeed bimawcuudi rabbii bimawcuudi rabbii rabbigay yaboohiisa la rumaynayo uu yaboohay biljazaa'i abaalmarin alcadimi ee weyn soomaynaan dhihin cabsidu dembiyaday addoonka ka celisaa rajuhuna wuxuu ku booriyaa mardaati rabbi saas way macnaha camalkii wanaagsanaaye saalixa ahaa rajadaa kugu boorinaysa oo markuu ruuxu rajo qabo oo ilaahay jannadiisa dembi dhaafkiisa barwaaqada agtiisa taalla wejigiisaoo la daawado ridihiisa waxaa markay u muuqdaan oo rajadaa uu qabo acmaashii buu samaynayaa arrintaasi waxay ku bixinaysaa inuu la yimaado taacadii khayraadka la yimaado hadduu rajo go oo addoonku rajo waayo markaa waxba samayn maayo lanna rajadii baa ka dhammaatay ah, marka waa in rajaduna rajaduna waxay keentaa taacaadka khawfkuna wuxuu ka xakameeyaa addoonka macaasida ayb oo yani waxa weeyaan calaa haada yaxuu litasdiiqi mawciidin waxaad yani ballanqaadkii ilaahay ku siiyey baad markaa ilaahay baa kuu ballanqaaday abaalmarin weyn buu kuu ballanqaaday dembi dhaaf buu kuu ballanqaaday jannuu kuu ballanqaaday ridihiisuu kuu ballanqaaday ballanqaadkii baad rumaysan tahay saas daraaddeed buu rajuhu kuugu boorinayaa isaguna wanaaga samayntiisa ayb kadaa kaa hore xaaluu la mid yahay alrajaau rajaa rajuhuna calaa haada ka maa kii weeye calaa haada kaa korkiisa yaxudu kugu booriya litasdiiqin rumayn daraaddeed bimawcuudi rabbii rabbigay midkii uu yaboohay la rumaynayo rabbiga yaboohiisa la rumaynayo uu yaboohay biljazaa abaalmarin alcadimi ee weyn uu yaboohay abaalmarintaa weyne ilaahay uu yaboohay ayaa la rumaynayaa kadibna loo shaqaysanaya haddii marka rajada iyo khawfka labadaasi hadduu adoonku isu dheeli tiro oo labadaa ku dhex noolaado waxay noqonaysaa noloshiisa nolol toosan jid saxa ah haysata labadaa cunsur oo labaduba nafta ku jiraan haddii midkood uu kaa tambatana dhib baa ka dhasha dhibkii buu sheegayaa marka wuxuu yidhi waalkhawfu in zaada afdaa lilqunuuti kamaa yufdi arajaau liamni almakri waanniqami waalkhawfu cabsidii in zaada hadduu siyaado afdaa wuxuu gaadhsiiyaa lilqunuuti qoosasho kamaa sida yufdii uu u gaadhsiiyo alrajaau rajuhuba markuu isaguna kaa bato wuxuu gaadhsiiyaa liamni almakri ilaahay makrigiisa in laga aamin noqdo waniqami iyo cuquubaadkiisa in laga aamin noqdo labadaasaa ka dhasha hadduu addoonku uu dhanka cabsida u bato cabsidu ku badato cadaab unbaa ka hor muuqda naxariis ma arko yacni cabsidii baa ka badatay way ka tan badatay heer wuxuu gaadhayaa uu ilaahay naxariistiisaba ka quustaba khalaas inuu ahlu naar yahay oo usan rajo lahayn oo naxariis lahayn oo ay u dhammaatay halkaasaa usoo baxaysa halkaa markay u soo baxdana shaytaanku wuxuu uga faa'iidaysanayaa marba haddaadan rajo lahayn dee maxaabaad isu lugoynba sooma marka horeba isagaa geliyey mot isagaa gaadhsiiyey rajala'aanta quusadka isagaa gaadhsiiyey quusadka markay cabsidu gaadhsiiso yu haddana tilaabo kale la qaadaya wuxuu leeyahay marba hadaad ahlu naarta maxaad isu dhibi maalmahaad adduunyada joogto ka fara qabso soo iska sinayso wax qarib shahawaadka iska dhexgal waxaad doonta dil tamashlee ilan intanubaaba intanubaabad haysataay wax kaaga dambeeya ma jiro maxaa keenay quusadkaa keenay saas wey macnaha waman yaqnatu min raxmati rabbihi ila adaalluun ayb ruux lumay ayaa ilaahay naxariistiisa ka quusta kaa marka cudurka noocaas oo kale uu ku dhacay kaasi wuxuu u baahan marka in loo akhriyo maxay nusuusta rajada ilaahay naxariistiisa waasacnimadeeda hal dembiyow addoonku uu galay ayaa laga yaabaa shaydaanku intuu u dhex fadhiisto inuu ka dhaadhiciyo rajo meliid marka waa in loo sheego ilaahay inuu dunuubta dhanbaa dhaafo naxariis badan yahay kuwo ka dembi badan inuu u dambi dhaafay waa in la soo celiyo ruuxa waa in la soo celiyo saas way marka waxay keentaa taas dhanka kale sidoo kale ruuxa hadday rajadu ka tanbadato oo ay rajada dhankeeda uu u batana waxay keentaa inuu aamin ka noqdo isdhigto ilaahay makrigiisa iyo dhagartiisa iyo cuquubadiisa oo uu asagoo caasiyoon dadaal lahayn waxba samaynaynin hadana inuu iska dhaadhiciy ahlu jannaaban ahayba ah, ahlu jannaan ahay ilaahay jannadiisaan geli meesha ugu sarraysaan ka heli waa la ii naxariisan waan hubaa ah, maxaa yeele ilaahay waa qafuururaxiim eh, naxariistiisa waasaca maxaad dadka ugu cidhiidhiyaysaan jannadaannu gelaynaa warkaasuu iska dhaadhicinaa haddii dhankaa uu marana maxaa ka dhalanaya waxaa ka dhalanaya inuu ka tago cibaadaadkii ka tago ah. waa wadaadkaas aan salaada tukanayninee dheh wa anigu waaman dhaafayba xilli salaad la tukada ah. war goormaad dhaaftay salaad la tukada salaad lama dhaafe maya annagu waan dallacnay haddaan awliyannahay ah, waan dallacnay meel waxaan gaadhnay takaaliiftanba ay dhacaysaba saas weyaan marka dhankaana waxaa u badan dadka cusaada ah iyadana bay iyadana keentaa daacaadki iyo cibaadaadkii inuu adoonku iska fududaysto kadibna rajo beenbeena ku noolaada taas iyadana keentaa ayb taana waata ilaahay ku tilmaamay tabaaraka wa tacaala falaa ya'manu makra allahi ila alqowmu alkhaasiruun ilaahay makrigiisa iyo dhagartiisa iyo cuquubadiisa kama aamin noqdo ruuxaan khasaarsan ruuxaan ahay mar walba waa inaad isjirto wa waa islaaliso ayb labadaasaa la rabaa marka inaad isu miisaanto oo labadooda aadan midna dhinac u dhicin wlkhawfu khawfkii in zaada hadduu ziyaado afdaa wuxuu gaadhsiin lilqunuuti quusasho kamaa sida yufdii uu u gaadhsiinaya alrajaau rajadiiba liamni lmakri makriga ilaahay in laga aamin noqdo oo laysdhigto waniqami iyo cuquubaadkiisa falaa tufarid mar hadday sidaa taha marka falaa tufarid ha gaabinin tufrid ha ka badbadinin dhaafin wa kun waxaad ahaataa wasatan min dhexdhexaada ahow wa midla maa amara araxmaanu siduu ilaahayba allaha naxariista le siduu u amray fastaqim u toosnow sideedaba saddex jid baa jira jid waa jid xadka dhaafay midna waa mid ka gaabiyo ka soo ka dhacay midna waa dhexdhexaad marka jidkaa dhexdhexaadkaa qaad waayo xaalkaagu yuusan noqonin wax laguu diray inaad ka soka dhacdo wax laguu diray intaad ka badbadiso inaad siyaadisood xadda dhaafiso labadaas sifaba iska ilaaliyo dhexda isku celi dhexda isku celi iyo wasatiyadana maxaa laga wadaa fastaqim kamaa umirta waay ah, sidii laguu amray u toosnow meeshaa wuxuu tilmaamayaa miisaanka wasatiyadu waa sharciga ilaahay wixii ilaahay adkeeyeyna waa la adkayn wuxuu dabciyeyna waa la dabcin wasatiyaduna taa waa saas daraaddeed baa wuxuu ku uhi wamila maa amara araxmaanu fastaqimii wasatiyadaasi marka waa sifo ay leedahay ummadda nebigu sal lla lyi wasalam wakadalika jacalnaakum ummatan wasata ay cadla ummad dhexdhexaad oo caadiliina way ummaddani ah, diinta ilaahay waxay u dhaxaysaa bayna aljaafi waalghaali mid xad ka dhaafiyey iyo mid ka soka dhacay labadaasay u dhexaysaa waana midda la doonaya inuu ruuxa muminkaa uu isku ilaaliya halkaa isku ilaaliya falaa tufarid ha ha gaabinin wixii laguu diray iyo waajibaadkii iyo diintii ha ka gaabinin walaa tufrid xadkana ha gudbin ayb labadaas khaslaba iska ilaali alxasanatu bayna sayi'atayn waay wa kun waxaad ahaataa wasatan mid dhexdhexaad ah wa midla maa amara araxmaanu sida uu allah naxariista badan u amray sida uu u amray fastaqim u toosnow fastaqim kamaa umirta waman taaba macaka ayib sadid waqaarib waabshir wastacin biguduu wbirawaaxi waadlij qaasida wadumi halkan wuxuu kuugu tilmaamayaa ayadana sifaad la doonayo inaad ilaaliso sadid toosnow wa qaarib dhowee wa abshir bishaarayso wastacin kaalmayso biquduwin e, biqudu waa sheerkuu yaale biquduwin ka lahaad wa birawaaxi caraabe wa adlij guuree qaasidan xaalata mid dhexdhexaysanay wa dumi daa'im midda koobaadi waxa weye sadid intuba hal xadii bay ku yimaadeen intaba wuxuu tilmaamaya xadiidka abu hurayra bukhaari iyo muslim ay soo saareen nebigu yuri sal lla lay waslam sadiduu waqaaribuu waqduu waruuxuu wa shayun min addulja wlqasda alqasda tabluqu buu nabig sal lay waslam yacni sadiduu toosnaada waqaaribuu dhoweeya waqduu kallaha waruuxuu caraaba wa shay shay oo min alduljati guuraha ka mid ah alqasda alqasda dhexdhexaadka ku dadaala tabluqu waad gaadhaysaan meeshaad u socoteen dantiinaad gaadhaysaan ayb tasdiidka waxaa la yidhahdaa sadidu waxaa lagu miaaliyaa bimacnaa wax weeyaan inaad la timaado camal sunnada waafaqsan oo yani dabaqaya manaa muqaarabadana waxaa la yidhahdaa qaaribu muqaarabadu wax weeyaan in camalkaagu intaad dadaasho aada sunnada u dhowayso Ah, muqaarabada saasaa la yidhaahdaa yani waad waad kari weyday waad dadaashay tabartaa meeshaa ku dhigtay ha ka fogeynin tabartu hadday ku dhigtay inaad la heli weyday cagdhig waqaarib waxay ku miaaliyaan dadku markay toog dhisanayaan oo wax tooganayaan hadaf la tooganaya ruuxna meeshii taargetka ahayd buu lafteediibuu yuu ku dhufanayaa sooma la helayaa midina meeshii ku dhufan maayo laakiin agteeda qarku ka saaraya soo ma midinaba eriyadaba aadi mahaye meel cidlaabuuba ku dhufanba soo maa marka afar waa mid waxbaba ma ganinba midina wuu ganayoo jiha kaluu u ganay midina wuu ganayoo hadafkiibuu la helay midina wuu ganayoo hadafkuu ku dhoweeyey marka labadaa kale ha noqonine ama lehel oo sunnada boqolkiiba boqol waafaji ama intaad dadaashay hadday tabari kuu saamixi weydayd ka caajistay ku dhowee markaas saas way macnaha laakiin ha ka fogaane waa abshir bishaarayso marka haddaad sunnadii saarto ama intaad dadaasho aad ku dhowayso markaasi bishaarayso wanaag ku bishaarayso ayib wastacin biudwin biquduwin wabirawaxa wuxuu ka wadaa acmaasha khayrka markaad samaynayso wakhtiyada munaasibka ah ka faa'iidayso saddex wakhtiba yaa munaasib ah oo la faa'iidaystaa waxa weeyaan waa kallahaadda subaxda hore iyo caraabahoo galabtii ah iyo guurahoo habeenkii ah saddexdaas waay bimacnaa waxaa lagu mihaalinayaa ruuxa xagga ilaahay u socda oo aakharo u socda sidii ruux socoto oo kalea lagu miaalinaya ruuxu markuu socoto yahay xilliyada la socdo markaad soconayso ood dhul aad marayso ood safar tahay xilliyada la socdo waa xilliyada qaboobaha ah soo ma waa xilliyadee waa gelin ka hor subaxda hore intaynu qoraxdu kululaan soo maa kalahaad iyo galabtii caraabaha markay qoraxdu ay qabowdo iyo guuraha oo habeenkiiah weliba habeenka elinkiisa dambaa waxaa laga wadaa xiliyadaha munaasabka ah kasabka iyo camalka aakharo uga faa'iidayso saas way maanaa xiliyadahaas ka faa'iidayso way ayb wa shay-un min adulja iyo wakhti guuraha ka mida haddana qaasida buu ku yidhi intaasoo dhan markaad samaynayso qaasidan xaala tahay mid dhexdhexaysanaya dadaalkaa aada wado xadka ha dhaafin ya ilan iimaankiibaaba wuxuu keenay dad ay ku xadgudbeen salaadii qaar baa ku xadgudbay yani waxawy jihaadkii qaar baa ku xadgudbay dimaadii qaar baa ku xadgudbay marka shayga xad iyo sohdintii ilaahay u sameey ha dhaafin haddaad istiraado khayrka siyaadiyo buunbuuni halkaasaa lagu dhex fadhiyaa dadka halkaasuu qaar u galaa qaarna wuxuu u galaa inuu wanaaggiiba ka soka dhigo shaytaanku qaarna wanaagii way samaynayaan laakiin soohdintiiyo xuduuddii shareecaday dhaafinayaan marka labadaaba iska jir qaasidan alqasta alqasta wa dhexdhexaadnimadaas xataa waxyaalaha caadiga ayb waqsid fii mashika ilahay sooma dhihin ah, waqsid fii mashika xataa markaad soconayso si dhexdhexaadnima u soco ah, qaab deg deg xoog an ha u soconin luudid oo si sakaraadnimo an ha u soconin ya dhexdhexaad ah. waqdud min sawtika inaa ankara alaswaati la sawt lxamiir xataa ah. qur-aankii markii la akhrinaya waa ka ilaahay tabaaraka wa tacala sheegay ayb marka dhexdhexaadnimadaasuu ilaahay jecel yahay xadiidka uu sheekhu ku sheegay wadumnan wuxuu ku leeyahay acmaasha iyo dardaaramadaasi daa'imo ha goynin saasuu raba inuu ku yidhahdo arrimaha uu xadiidkaasi sheegay sheekhuna beytkaa ku sheegay risaaluu ku sharxay ibnu rajab caleyh raxmatullah uu ku magacaabay almaxaja fii sayri duljah risaalo matbuuca oo aad u qiimo badanoo yar waa ayb sadi toosnow oo sunnada ku toos iyo hadyiga nebiga waa qaarib dhowee wa abshir bishaarayso wastacin kaalmayso biuduwin biqudwin ama biquduwin bimacnaa kalahaad iyo wa birawaaxi caraabaha wa adlij gure qaasidan xaalata mid dhexdhexaysanaya wadumi daa'im buu ku yidhi arrimaha iyaga oo hagoyn macna daa'im ilaahay tabaaraka watacaala haddii aad iska badbadiso warka dambe waxay keentaa daal bay keentaa wuu keeni doonaa fa milu maa khaanat himmatuhu fataalamaa xurima almunbatu bisa'mi fa milu maa khaanat ilkaslaan waxay la oo kale milu maa khaanat ilkaslaana inta ay khayaantay kii yani waxa weeye e, e, e, wahsanayay kaslaankii himmatuhu himmadiisu ay khayaantay yacni damaciisii iyo doonidiisii baa khayaantay kii kaslaanka ahaa kii wahsanayay cagjiidka ahaa ka waxaa khayaantay himmadiisa say u khayaantay ayb yacni ruuxu markuu wahsi iyo cagjiid iyo waxaan leeyahay himadiisa iyo doonitiisa qalbigiisa wuxuu ku leey waad qaban doontaa waad samayn doontaa wakhti baa kuu laaban cimri baa kuu laaban weli weeye suu saa kuugu hayo wakhtigii waaba kaa dhacay soo maarta marka himadaadiisoo kuma khayaamin himadiisii baa khayaantay in badan ayaa xurima laga yaa la qadiyey almunbatu waa la hoojiyey almunbattu midkii go-ay bisa'ami ayaa lagu hoojiyey yacni noogid bimacnaa ah, wuxuu ka wadaa munbadka waxaa la yidhaahdaa waa ruuxa daalay oo go-ay oo wadi waayo hawshii marka laba weye taa waxay la mid tahay fa milu maa khaanat himmatuhu bay la mid tahay arrimihi hadda uu ka soo hadlayay laba mid waaye haddii aad wahsi iyo taqsiir iyo gaabin aad gashana himmadaadu way ku khayaani haddii aad ka badbadisood isku siyaadiso oo aad xuduuddii shareecada ka badisana heer waxaad gaadhi doontaa intaad daasho aadan waxba wadi karayn xataa waxyaalihii daruuriyaadka inaad gabto ayaad marka dambe gaari doontaa marka haisdaalinin ayb taasuu tilmaamayaa wuxuu tilmaamaya xadiidkii nabiga sal ly slm rasuulku lahaa yaa ayuha nnaasu khuduu min alacmaali ma tutiiquun wardadow acmaasha intaad kari kartaan ka qaato kala imaada fa ina allaha laa yamalu xataa tamalluu alla ma noogo ilaa aad noogtaan waina axaba alacmaali ila allahi maadaama wain qallaa acmaashana ilahay wuxuu ugu jecel yahay wixii addoonku eh, uu daa'imo haba yaraatee marka wax yar oo aad daa'imto oo joogtayso yaa ka fiican intaad hal mar isku ganac goyso inaad haddana istaagto ood wixii oo dhan wadi weydo ayb almunbatu waxa weeye almunqaicu fii wasati ariiq jidka bartamihiisuu ku go-ay yani waxaa laga waxaa lagu miaalinayaa oo kale Eh, ruux tartiibtiisa isaga socda meel fog baa lagu socdaa yaa meesha loo socdo way fog tahay safar baa lagu jiraa mid isma daalinin tartiib buu isaga socdaa cagtana ma joojinin ismana daalinin wakhtiyadii munaasibkahayd buu socdaa meeshuu ur socday soo gaari maayo midina saacadihii ugu horreeyey buu dabada iska maray awooddiisii oo dhan orod gaadh buu is yidhi hadduu meel waxoogaa amarayo maxaa dhacaya marka waa daalay soo maaha awooddiisii o dhan dhammaatay halkaasuu ku go'ay ay marka ya almumbatu kaasaa la yidhaahda almumbatu waa nin go oo dariiqa dhexdiisa ku go'ay yaani wuxuu tilmaamaya waxay yidhaahdaan mutarif hadalkiisii ina almumbata laa ardan qataca walaa dahran abqaa ruuxa jidka dhexdiisa ku go-ay yaa dhulna ma goynin oo masaafo ma goynin gaadiidna ma badbaadin gaadiidna ma badbaadin nacam marka tartiibso xuduuddii shareecada ku soco tartiibtaada u soco yaryarayso xeeladayso ha isku taagin walan yushaada addiina axadun ilaa halabahu ruuxii diinta isku liqdaara diintu way ka adkaanaya macnaa maxaa laga wadaa haddaad wax walba isku taagtoo tidhahdo anaa ka sayid calaynahayo socon maysa saas daraaddeed waa loo laalaabtaa waa lala laalaabtaa waa la farsamaystaa tartiibtaadaa loo socda waad gaadhi meeshaad u socoto ayib taasaa layna baraya macnaha ayib wuxuu yidhi fa milu maa khaanat buu la ay khayaantay oo kale milu maa khaanat ilkaslaana yani kii wahsanayey ee wasiilaha ahaa khayaanadiisii oo kale la mid taha himmatu himadiisu ay khayaantay fa taalamaa in badan baa xurima la qadiyey almunbatu kii jidka dhexdiisa ku go'ay ayaa laga qadiyo laga xirmaaniyey laga hoojiyey ujeeddadu u socday bisa'ami noogid iyo daal daraaddii baa lagu hoojiyey waa daalayoo waa socon waaye gaadiidku watayna waa ya waa baabi'iyey asagiina dhexduu ku go-ay hawshii waa wadi waayey macna marka iska tartiibso waa kii cabdillahi bni camr bni caas radia allahu tacala nabiga sal lla alay wuxuu ku yidhi eh, muxuu ahaayey wuxuu rabay inuu maalin kasta soomo maalin kasta nabiga wuxuu ku yidhi maya a maalinna soon maalinna afur rasuulku intaa ka badan baan kari karaa waayhay saas yeel qur-aanka akhri maya ii badi warkadaa maya ii badi suu u waday u waday u waday u waday waxaa lagu soo fadhiisay markii dambe sum sawma nabiyullaahi daawuud ah, maalinna soon maalinna af cabdullaahi qiyaamkii iyo salaaddii iyo soonkii nebigu u sheegay salla alay wasalam nebigu wuxuu rabay inuu fududeeyo tartiibtiisa u socdo isaguna wuu isku badiyey markii dambe markuu yaro da' noqdo cuslaaday wax nabigu igu ogaayo iiga tegayna inaan joojiyo way idhibi buu waana wadi la'ah soomaali waana wadi la'yahay oo tabar baan u la'ahay wax nebi maxamed igaga tegay inaan joojiyana way idhibi maxaa yeelaa way marka marka tartiibso ah, dardaarankii nebiga maxaan u qaadan waayay buu dhihi jir ayib radi allahu tacala canhu arda wadum daa'im cala albaaqiyaati acmaasha joogaysa daa'im alsaalixaati ee wanwanaagsan waxawqil laa was'al illaha alla weydiiso risqan inuu kugu irsaaqo xusna mukhtatamin khaatumo wanaagsan waxaa daa'imta albaaqiyaat asaalixaat baaqiyaatu saalixaatka waxaa layidhahda waa daacaadka ilaahay loogu dhowaado o dhan baaqiyaatu saalixaat bay kaleeyahay gaar ahaan waxau ugu soo aroortay subxaana allah walxamdu lilaah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar waa wanaagsan yihin ilahay baa jecel wayna baaqi ahaanayaan oo wax baaba'aya ma ah xadiidka abu hureyra nebigu sal lay sl waa kii lahaa khuduu junnatakum bay soo aroortay axaadiis ba ku soo aroortay subxaana allah walxamdu lilahi walaa ilaha illa allah allahu akbar wa xawqil buu ku yidhi xawqilkaasi waxa weeye waa laa xawla walaa quwata ila billah ah, waa la soo gaabiyaa ayib naxji xawqil laa xawla walaa quwatada badi laa xawla wareegid ma jirto xaalad inaad ka wareegto tu kale u wareegto walaa quwata awoodina ma jirto ilaa billaahi ilaahay kaalmadiisa mooye ilaahay isu dhiib waay ilaahay kaalmayso laa xawla walaa quwata ila billaah waa kanzun min kunuusi ljanna sida nebigu sheegey sal ly slm waa keydka ee dadka jannada ka marka laa xawla walaa quwatadaa badi ayb acmaasha wan wanaagsan iyo taacadana daa'im waxaadna ilaahay weydiisataa adoo dadaalaya inuu ilaahay khaatumada kuu hagaajiyo inuu kugu irsaaqo xusna mukhtatamin khaatumo wanaagsan leanna wax weeye dadaalka iyo khaatumadu waxaa laga yaabaa marmarka qaarkood inay iskhilaafaan oo cimrigaaga qaybtiisa dambe aada halis gasho ah, waa kii xadiiska nabigeena sal lay wasalam arrimuhu waa khaatumada ka sheekeeyey dadka qaar ka mid a inay cimrigooda qeybta hore dadaalayaan oy wanaag badan samaynayaan kadibna markii ay qarka u saaran yihiin geerida ayay marka wareegayaan markaasay xamaashii xumayd bilaabayaan saasay ku dhimanayaan naarku galayaan walciyaadu billaah qaarna waxaa u horeynayo noloshooda inta badan ku qaadanayaan xumaanta markii qarka u saaray inay geeriyoodaan baa wixii ilaahay u qoray baa marka qaalib ka noqonaya markaasay leexanayaan waqti yar bay wanaagga ku jiraan iyo taacada way ku geeriyoonayaan jannay ku galayaan al umuuru bilkhawaatiim waay soo ma runtu waa khaatimada marka ilaahay weydiiso inuu iskugu irsaaqo xusna alkhaatima nabigeena sal lay waslam waa kii dhihi jiray yaa muqaliba alquluubi abit qalbii habit qalbii calaa diinika ducadiisay u badnaydba nabiga sal lay waslam wdrac ila allahi fi tawfiiqi mubtahilan fahuwa almujiibu wa ahlu lmanni walkarami wadrac isu dulle ilallaahi xagga alle fi tawfiiqi isugu dulle waafajin inuu ku waafajiyo mubtahilan xaal aad tahay mid ilaahay tabaaraka wa tacaala u tadarucaya oo isu dullaynaya u khushuucaya fa huwa alle almujiibu waa midka aqbala wa ahlulmanni gallad buu ehel u yahay walkarami iyo yacni karaamayn ha halmaamin mar walba inaad ilaahay u tadarucdo tabaaraka wa tacaala oo aad isu dullayso bari adigoo isu dullaynaya udcuu rabbakum tadarucan wa khufya markaad baryayso isu liid isbihinbihi iska ooji iska oohi dhulka isdhig tadarucaasaa wa wadrac ila allah yani wax weeye altadallul walkhushuuc wa inuu ilaahay ku waafajiyo adiga oo baryayo ibtihaal samaynaya ducaysanaya oo ilaahay baryayo tabaaraka wa tacaala alle tabaaraka wa tacaala waa midka aqbala addoommadiisa oo haddana inuu gallad iyo karam deeq iyo galladba ehel u ah allah tabaaraka wa tacaala addoonkiisu markuu baryo wuu aqbalaa udcuunii eh, astajib lakum waidaa sa'alaka cibaadii cannii fainii qariibun ujiibu dacwata addaaci idaa dacaan marka ilaahay tabaaraka wa tacaala waa ah, waa mujiib waana ahlulmanni waalkaram ah, ehel buu u yahay inuu yani karaameeyo bixiyo siiyo u dembi dhaafo gallad yuu ehel u yahay marka rabbigaa u tadaruc way macnaha ayb warac dullee isdullee ilallaahi alle isu dullee fi tawfiiqi waafajinta inuu ku waafajiyo khayrka mubtahilan xaala tahay mid baryaya oo ilaahay tabaaraka wa tacala si khushuuce ku jirta u baryaya fa huwa isagu almujiibu waa midka ajiibo ducada aqbala wa ahlulmanni gallad ehelkeed wey waalkarami iyo deeq alla tabaaraka wa tacaala yuu ehel u yahay sidaas daraaddeed alla baryadiisa ku dadaal waay yaa rabbi yaa xayu yaa qayuumu makfiratan lima janaytu min alcisyaani wallamami halkaas sheekhu wuxuu eh, soo gaadhay inuu manduumadii gebagabeeyuu rabaa marka laba arrimood buu ku gebagabaynayaa duco ducadiiso hadda ducayso ma dhihin asagii baa kitaabkiisa duco ku gebagabeeyey iyo salli uu nabiga ku salinayo sal lla alay wuxuu yidhi ya rabbi rabbigayow yaa xayu kii noloshiisu dhammaystirnaydow yaa qayuumu kii taagnaa goonidiisa u taagnaa addoommadiisana istaajinayay allihii qayuum ahayow maqfiratan yacnii arjuu eh, arjuu minka maqfiratan ama as'aluka maqfiratan waa mafcuul ficilkiisi go-anye maqfiratan baan ku weydiisanayaa dembi dhaaf inaad ii dhaafto limaa janaytu wixii aan gurubsaday wixii aan sameeyey oo min alcisyaani dembiye ah iyo wallamami dembiyada yaryar ah. ah dembiyada kuwooda yar iyo kuwooda waaweynba allahu inaad ii dhaaftaan ku weydiisanaya ayuu leeyahay sheekhu macnaha limaa janaytu wixii aan gurtay wixii aan sameeyey oo min alcisyaani iyo wallamami lamamka waxaa la yidhahdaa dembiyada yararka ayb waatii aladiina yajtanibuuna kabaa'ir alimi walfawaaxisha ila alamam ah, yani waa ka iyo radi allahu tacala canhu ardaa cabdullahi bn cabaas fi saxiixayn waxaan dhihi laha cabdullaahi waa ka odhanayo xadiidka saxiixaynku ku yimid <clears throat> maa ra'aytu shay-an ashbaha billamam <clears throat> mima qaalahu abu hurayra can اnebiy sal lla lay wasalam ah, lamamka wax uga eg oo ka shabaha ma arkin buu yidhi arrinta uu abu hurayra nebiga ka sheegay sal lla alay waslam oo maxay ah waa xadiiskii marka wuxuu keenay uu abu hurayra nebiga ka warinay sal lla kasta ilaahay ku qoray inuu zinada wax ka mida ka qaato ruux kasta zinada uxunbuu ka qaadani ha yaraata ha badnaatee adraka daalika laa maxaala waana qasab laga maarmaan waayo inuu qeybtiisa qaato markaasaa wuxuu yidhi fa zina alcayni annadar wa zina allisaani annutqu wاlnafsu tamanaa watashtahi wاlfarju yusadiqu dalika aw yukadibu ah, yani waxa wey fiirada ishu waa zino carabka hadalkiisu waa zino naftu markaa kadib bay marka damac geli oo ay ishtihayn yacni markii ishu soo sahmiso carabkuna sheekadii haasaawihii galo naftana markaa damac baa gelaya soo maa naftii markaa doonid bay la imaan intaasoo dhan waxaa ka dambeeya ninkii odayga ah waalfarju yusadiqu dalika wa yukadibuhu xubinkii taranka markaa ama u rumayn oo hawshii fulin ama beeninoo markaa ka istaagi marka lamamka wuxuu ku fasirayaa bimacnaa isha fiiradeeda iyo gacmaha taabashadooda iyo dunuubtaasi yaryarka ah ayuu wuxuu ku fasirayaa lamamka ah, cabdullahi bn cabaas marka lamamka wuu kuwaas wamnun calaya <clears throat> allow igu galladayso bimaa yurdiika wax ku raalligeliya waqdihi allow xukun lii aniga ii xukun wax ku raalligeliya oo min ictiqaadin caqiide ah wa min ficlin wax la sameeyo ah wa min kelimin iyo hadal lagu hadlaa ilaahu igu galladayso waxaad raalli ka tahay iina xukun ya oo maxay ah caqiido wanaagsan ficil iyo camal wanaagsan iyo hadal wanaagsan intaaba waxaad raalli ka tahay ilaahayow igu galladayso iina xukun buu leeyahy wamnun calaya allow igu galladayso bimaa yurdiika wax ku raalligeliya oo waqdihiina xukun lii aniga ii xukun shaygaa ku raali gelinayo min ictiqaadin ictiqaada caqiido wanaagsanah eh, wa min ficlin fil fal iyo ficil la sameeya ah wa min kelimin iyo hadal lagu hadlaa <clears throat> ali diinaka wansur naasiriihi kamaa wacadtahum rabbanaa fii asdaqi alkelimi waacli allow karuqaad diinaka diintaada ilaahu karuqaad wansur allow u hiili naasiriihi diinta kuwa u hiilinaya alla u hiili kamaa wacadtahum sidaad ugu yabohdood ugu qaaday ballanqaaday rabbanaa rabbiganow fii asdaqi alkelimi hadal midka ugu run badan dhexdiisa aad ugu ballanqaada ayb diintu u ducaynaya ilaahu diintaada u heeli oo dadka diinta u hiilinaya u heeli sida aad ugu yabohdayba qur-aanka dhexdiisa ayib waa astaqu lkelimka yani wuxuu tilmaamayaa ballanqaadyada ilaahay uu ku ballanqaaday qur-aanka dhexdiisa inuu u hiilinayo dadka diintiisa u hiiliya ayb innaa lanansuru rusulana waaladiina aamanuu fi lxayaati اdunya wayowma yaquumu lashaad wa kaana xaqan calayna nasru lmu'miniin ayib walayansuranna allaahu man yansuruhu ayadahaasu tilmaamaya ilaahw saad ugu ballanqaaday u hiili diintaadana kor u qaad oo diimaha kale iyo afkaarta kale iyo andimada kale allow ka saramari waa wa acli allow koryeel diinaka diintaada wansur u hiili allow naasiriihi diinta kuwa u hiilinaya yacni waa culimmada ducaadda mujaahidiinta dadka diinta u wada oo u shaqaynaya wey kamaa wacadtahum saad ugu yaboohday rabbanaa rabbiga now fii asdaqi alkelimi hadal midka ugu run badan dhexdiisaoo qur-aanka ah waqsim waqsim biba'sika rabbi xisba khaadilihi warudda kayda alacaadi fii nuxuurihimi waqsim allow jejabi oo burburi biba'sika baaskaaga rabbii yow xisba khaadilihi diinka kuwa garabkiisa ka baxay kuwa xisbigooda xisbigaas diinta garabkeeda ka baxayna ilaahu jajabi oo baaskaaga ku jajabi wa rudda allow celi kaydal acaadi cadowyaalka dhagartooda iyo khiyaanadoodana allow celi fii nuxuurihim dhuuntooda allow ku celi dadka cadowga ah oo diinta cadowga ku ana ilaahow makriga iyo dhagartiiyo xumaantay wadaan ayaga dib ugu celi saasuu leeyahy bimacnaa xisba khaadili wuxuu ka wadaa diinta ilaahay tabaaraka wa tacaala dadka ay ka mudan tahay inay u hiiliyaan oo naftooda iyo xoolahooda iyo qalinkooda iyo cilmigooda iyo wax kastoo ilaahay siiyey inay diinta ku garab istaagaan dadkii looga baahnaa ee garabka garabkiisa ka baxay hoojiyey kuwa ilaahu baaskaaga ku jajabi halaag oo baabi'i buu leey ayb cadowga diinta cadowga ku ana ilaahow waxay wadaan iyo kaydkooda dib ugu celi waqsim allow jajabiyoo burburi biba'sika baaskaaga ku jajabi rabbii rabbigayow xisba khaadilihi ay khaadili diin waay ah, diinka kuwa khudlaaniyey oo garabkiisa ka baxay oon u hiilinin kuwa kaa xisbigiisana ilaahayow baaskaaga ku burburi wa rudda allow celi kaydal acaadii cadowyaalka dhagartoodana fii nuxuurihim dhuuntooda ku celi nabigeenna ducadiisii bay ka mid ahay sal alla alay wasalam hadduu qowm ka baqo qowm hadduu ka baqo wuxuu dhihi jiray allahuma inaa najcaluka fii nuxuurihim wanacuudu bika min shuruurihim ilaahu waxaanu yeelay waxaanu ku yeelnay dhuuntooda ilaahu dhuunta ka gal sharkoodana waa kaa magangelaynaa washdud calayhim bizilzaalin wadamdamatin kamaa facalta biahli اlxijri fi lqidami washdud allow adkee calayhim korkooda bizilzaalin dhulgariir wadamdamatin iyo halaag kama facalta sidaad ku samaysay oo kale biahli lxijri ree xijri fi lqidami horaan waa dadkaa diinta iyo cadowga ku ah ee ilaahay diintiisa la dagaalamayo ehelkeeda ilaahw korkaaga ilaahu ku adkee zilzaal dhulgariir iyaga dhanba ilaahw dhulka la ruxo ayb halaagna ilaahu ku adkee sidii aad ku samaysay ree xijri oo kale damdamadu wax wey waa halaag ayb addamdama hiya alhalaka ayb ree xijriba saad ku samaysay ree xijri waa qowmkii loo diray nebiyullaahi saalix calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam yani wuxuu tilmaamayaa fakadabuuhu facaqaruuha fadamdama calayhim rabbuhum bidanbihim fasawaaha markii aayad ay codsadeen oo ilaahay hashii aayad uga dhigay oo nebi saalix uu ku yidhi war hasha iska daaya aayad ilahay weeye faraha ka qaaday kalkeeda biyaha cabdu daaya kan ah idinka nabad gasho oo ay hashii boqon gooyeen oo dileen ayaa ilaahay markaasi tabaaraka watacaala cadaab wada gaadhay oon hal ka fakanin ayuu marka ku baabi'iyey ayb marka sidaad ilaahu qoladaa u baabi'isay reer amuud u baabi'isay ilaahu cadowga diintaada sidaa u baabi'i waxbaa ka reeb washdud allow adkee calayhim korkooda bizilzaalin ku adkee gariir dhulgariir wadamdamatin iyo halaag kamaa facalta sidaad ku samaysay oo kale biahli lxijri xijri waa meeshay degi jireen fi lqidami horaanba wajcaluuhumu wajcalhumuu allow ka yeel rabbanaa rabbiganow lilkhalqi makhluuqaadka waxaad uga dhigtaa mawcidatan miday ku wacdi qaataan wa cibratan iyo miday ku cibro qaataan ka dhig yaa shadiid albatshi allaha qabashadiisu adkaydow adag tahayow waniqami iyo cuquubadiisu allaha cuquubadiisa iyo qabashadiisu ay adag tahay markuu maago ah, wakadalika ahdu rabbika ida ahada alquraa in allaha la yumli liaalim xata ida ahadahu lam yuflithu ilahay waa dulqaad badan yahay addoommada waa u kaadiyaa waa daajiyaa laakiin markuu qabto markaa caadi maaha lama fakan karo marka xaalad waa culus wajcalhumuu allow ka dhig kuwaa rabbanaa rabbiganow lilkhalqi makhluuqaadka mawcidatan waana uga dhig yacni mid ay ku waana qaataan makhluuqaadku waxaad ku samayso tu lagu waana qaato allow ka wa cibratan ka dhig kuwa lagu cibro qaato yaa shadiida albadshi qabashadiisu midkay adkaydow waniqami iyo uquubooyinkiisow ina batsha rabbika la shadiidun uma asalaatu cala almacsuumi min khaطa'in muxamadi khayri rusuli اllahi kullihim wاlآli wالصaxbi uma ataabiciina lahum watama nadmi bixamdi اllahi dinicami intaas markuu ducadaa soo gebagabeeyey ayuu nebiga u ducaynaya sal alla alay wasalam iyo aalkiisa iyo saxaabadii iyo ummadda dhammaanteed uma intaa kadib alsalaatu ammaan alle iyo duco khalqi cala almacsuumi midka la ilaaliyo korkiisa ha ahaato min khaطa'in gafka laga ilaaliyo muxamadin ahaa khayri rusulillaahi rususha ilaahi kii u khayr badnaa ahaa kullihim dhammaantood waalaali qaraabadiisa korkoodana ha ahaato wasaxbi iyo saxaabadii korkooda ha ahaato ardadii nebiga sal aley waslem uma intaa kadibna attaabiciina kuwii raacay lahum iyaga raacay korkooda ha ahaato watama waa dhammaystirmay nadmii tixdaydii waa dhammaystirantay bixamdi illaahi ilaahay mahadiisay ku dhammaystirtay allihii din nicami u saaxiibka ahaa siduu ugu bilaabay salliga nabiga sal ley wasalam iyo aalkiiyo saxaabada ayuu hadana ku khatimay laakiin siduu xagga horeba uga halmaamay salaamtii iyo halkana uga halmaamay soomaynaa soo sheegay salliga inta badan salaamtaa la raacayaa ah saluu calayhi wasalimuu tasliima salaantii saliga inta badan way israaciyaan culimadu uma intaa kadib aalaatu asalaatu min allahi hanaa wa min alcibaadi ducaa waay ayb uma kadib alsalaatu ammaan alle iyo duca addoommo cala almacsuumi kii la ilaaliyo korkiisa ha ahaato min khaطa'in gaf laga ilaaliyo muxamadin ahaa khayri rusuli illaahi rususha ilaahay kii ugu khayr badna ahaa kullihim dhammaantood walaali iyo qaraabada korkoodana salaadaasi ha ahaato ammaanta alle iyo ducada khalqiguba walaali calaalaalina ha ahaato qaraabada nebiga sal ley wasalam wasaxbi iyo ardadii nabiga sal ley waslm dhammaantood uma intaa kadibna attaabiciina cala attaabiciina kuwa raacay korkooda ha ahaato lahum iyaga raacay dariiqoodii maray taabiciina lahum biixsaan waa ummadda inteedii kale waa soo ma yacni qaraabadii nebiga saxaabadiio ardadiisa ah taabiciinta inteedii kale oo jidkaa martay ayb watama waa dhammaystirmay marka nadmi tixdaydii way dhammaystirantay bixamd illaahi bay ku dhammaystirantay ma aha awoodtay amaah laakiin bixamd illaah ammaan alle bay ilaahay mahadintiisa allihii dinnicami nicmooyinka u saaxiibka waa nicmo ilaahay wax awoodayda ma ah maaha buu leehay intaasuu sheekhii ku gebagabeeyey manduumadii almanduuma almiimiya saasayna inoogu dhammaystiran tahay ilaahay sheekhana ha u naxariisto oo ha ugu dembi dhaafo oo qabriga haugu waasiciyo oo kaydka aakhara allah uu geliyo innagana ilaahay haynugu anfaco waa manduumo runtii aad u qiimo badan culuum badan xambaarsan waanooyin badan xambaarsan wax badan ay ku jiraan saas daraadeed waxaan kula talin lahaa talabatulcilmiga in la xifdiyo ah, yacni wax badan baad ka faa'iidaysaan waa laba boqol inaad xifdidaan isku daya in sha allahu tacaala hada wabilahi towfiiq wixii zalal iyo looma qastin iyadana ilahay noo dhaafo hadaa bilahi towfiiq sala allahuma wslm wbaarak calaa nabiyina moxamed wcala alihi wasaxbi waslem